الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله أجمعين أما بعد waxaan soo heynay kitaabkii buluuq lmaraam min adilat alaxkaam lilxaafid ibn xajar alcasqalaaniy raximah llah kitaabu lxaji ayaan ku jirnay xadiidka abi hureyra ean dhexda uga jirnay nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yihi wainahaa lam taxila liaxadin kana qablii qof aniga iga horreeyey maka looma xallilin oo inuu ku dagaalamo yani wainamaa uxillat wainamaa wax kale maahan uxillat lii waa la ii xalaaleeyey aniga saacatan gelin oo min nahaarin maalin maalinkii ka mid ah wainahaa lan taxilla ma xalaal noqonayso iyada maka waaye liaxadin axad uma xalaal noqonayso bacdii aniga gadaashay ah haddaba marka falaa yunafaru lama didiyo sayduhaa ugaarkeeda walaa yuqtalaa lama gooyo shawquhaa qodaxdeeda walaa yukdadu waa la wariyey waana isku macno u dhow yihiin walaa yuqtalaa lama gooyo shawkuhaa qodaxdeeda haddii saydkii la diiday in hadii la diiday saydkii ama ugaarkii in la didiyo waxaa min baabi owlaa ah inaan la ugaarsa karinba haddii didintiisa la diiday walaa yuqtalaa lama gooyo shawkuhaa qodaxdeedana geedkii qodaxda ahaaba haddii la diido isna in la gooyo ku kale in la gooyaa ma banaanaanayso taas marka waxaa weeyaan geedaha maka ka baxaa marka wax un dadka ay beeraan iyo wax yani eh, iska baxa yani alla uu sabab dadka uga dhigay iyo waxaa wax aan sabab dadka looga dhigan iska baxo jumhuurta culammada waxay leeyihiin wixii dadku ay beeraan waa la gooy karaa mid mala saasay jumhuurta culammada ay leeyihin imaamu shaaficise dhan waa wada camila mid la beeray iyo mid dadku bee mid iska baxay iyo mid dadku beereen isku isku mid waayu le xukunka walaa taxillu ma xalaal noqoto mako ma xalaal ah saaqidatuhaa waxa ku dhacay ee ku dhumay oo xaajiga ama qofka ka dhumaayo ilaa limuushidin mid yaboohinaayo maahane mid yacni yaboohinaayo oo naadinaayo maaha ilaa limunshidin mid iyomohinay luqadada marka kitaabu luqada ayaanu utegi doonaa baadida shayga dhumo buyuucda dhexdeeda markay buyuucda xoogaa dhamaato kale ama kitaabka kitaabkaas unbuu ku dhex jiraa buyuucda halkan marka luqadada mako iyo iyo wixii aan mako ahayn baadida ku dhuntaa waa kala duwan sida xadiiska daahirkiisa ka muuqa luqadatu hayri maka meel aan maka ahayn baadida ku dhuntaa qofka inuu sanad naadiyo wixii sanad ka dambeeyana oo oo iska yeelo karo isaga uu milkin karo ayaa banaan ama inuu soo qaataba marka hore niyo isa usoo qaadanayo niyo inuu yagoohiyo haddii uu wax helo lawaa wax lahaada la waayen inuu isagu qaato niyo noocaas oo kale waa usoo qaadi karaa qofka amaa maka iyada luqadada maka ku dhunto baadida makaad sida xadiidkan uu sheegaayo sina kuma xalaal noqonaysa ilaa inuu naadinayo qofka maaha inaad naada ahaan ood u haysato maahane ma milkin kartid lama tamalluk ma la tamalluko marka meeshaan macnaheedu waxaa weya walaa taxilu saaqidatuhaa baadideeda ma xalaal aha ilaa limunshidin mid yaboohinayo maahane bimacnaa marka in tamalluk milkin in loo qaato loo soo qaado ma banaanayo weligeed waa la naadina baadida maka haddaad gacanta geliso oo gacantaada ku dhigto weligaa waa naadinay ma la milkiyo saasaa jumhuurta culimmada saasay ku macneeyeen maalikiyada qaarkood iyo shaaficiyada qaarkoodna waxay dhaheen maka iyo bilaada kale xog kuma kala duwan xawanin baadida maka waa sii adag tahay maahane amaa xukunka hal sano haddaad tanna naadiso annaka hadaad hal saneeyo moohiso wixii sanadka dambeeya oo iska milkin kartaa saasay dheheen bacdu almaalikiya iyo bacdu shaaficiya laakiin jumhuurta culummada shaaficiyada iyo jumhuurtooda iyo keyrkoodba waxaa loo badan yahay in maka iyo meelaha kale ay kala duwan yihiin oo maka baadida ku dhuntaa lama soo qaadi karo looma soo qaadi karo in la milkiyo ma loo soo qaadi karo keliya waxaa loo soo qaadi karaa in mar walba la naadiyo ama meelaha kale baadida ku dhuntaa oo usoo qaadan kartaa inaa milkisi haddaad hal sana na farqiga marka udhexeeya saas waa isxaaq asaga waxaa laga wariyey isxaaq ibnu raahuya ilaa limunshidin wuxuu ku fasiray liman samica naashidan yaquulu man ra'aa lii kada faxiina idin yajuusu liwaajidi luqadati an yucarifaha isagoo macno kalooba xadiid ku macnaynayo wuxuu leeyahay qofku ilaa lim waxaa loo jeedaa walaa taxilu maka ma xalaal aha saaqidatuhaa saaqidadeeda ma xalaal aha waxa ku dhaco maka ma xalaal noqdaan ilaa limuushidin ilaa qof baa war waxbaa iga dhumaya yaa arkayay dhahaya maaha qof noocaas markaad aragto ayaad markaas naadinaysaa oo aada aqoonsana aada aqoonsiinaysaa qofkii waxiisa tafsiir dariiq badan ku jira takallufna ku jira khulaasat lqowl baadida makaad baadiyaha kale maxay uga duwan tahay inaan iyada la milkin milkitin intaas bis wa baadida kale la waa la milkin karaa haddii hal sano la maadiyo waman qutila waman ruuxii qutila la dilo lahu isaga qatiilun waman ruuxii qutila la dilo qatiilun ku la dilo lahu isaga usu qatiilkaasoo lahu isaga usugnaayo waman ruuxii qutila la dilo qatiilun ku la dilo ay maqtuulun waaye lahu isaga oo u sugnaaday qofkii yacni qof laga dilay dhiiggiisa yeesho fa huwa isagu bikhayri nabarayni laba aragti kii u khayr badan ayaa usugnaaday uu leeyahay fa huwa isagu bikhayri nabarayni laba laba fiirmo kii u fiican buu ku dhex jiraa u qaadanaya oo diyadii iyo waxaa ah marka ma qisaas ah oo ku imaanaa kitaabu jinaayaadka imaanaas faqaala alcabaasu cabaas bnu cabdilmualib waxa uu yidhi ila alidkira yaa rasuula allah geedka idkirka la yidhaahda ma ahano fa inaa anagu najcaluhu waxaan yeelnaa geedkaas fii qubuurinaa qubuurteenna ayaan yeelnaa wa iyo guryaheenna faqaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu alayh waali wasalam ila alidkira geedka idkirka la yidhaha ma ahano muttafaqun caleyhi buhaari muslim baa soo saaray alidkir marka geed caws badan waay oo cawskiisaa la isticmaalaa guryahana waxaa looga dhigtaa daash camal mararka qaarna guryaha waxaa looga waxaa lagu isticmaalaa eh, qubuurta waxay uga dhigaan eh, xash ay uga dhigtaan qabro qubuurta oo qubuurtoodana waa ku isticmaali jireen meydka marka la geliyey kor uga sii dabooli jiray waxaa kaloo loo isticmaalaa dab ahaanna waa loo isticmaalaa dab ahaan oo in la shito oo riwaayadka qaar waxay leeyihin fa inahu liqaynina dadkeena birta tumo ayaa ayaa ayaa iskale geedkaidu kari sababtoo ah xaadadiisu dad badana laga hursanaa adi geedkaasba ayaa laga reebay wixii geedkaas kasoo haro inta kale marka sidaan ubaygeliyo xukunka marka xadiidkan waxaa laga qaadanaa xugun haddii la sheego oo mar dambe wax laga istisnoodo oo ilalbidqira sidaan oo kale hadda nabigu uu leeyay sala allahu alayh ali wasalama haddii meeshaas uu majliska ou mid yahay istisnaa noocaas oo kalea wuxuu faa-iideynaa taksiis oo usuululfiqiga marka la joogo baabu taksiis caamka iyo khaaska marka laga hadlayo waxyaabaha adawaadka wax lagu khasiiso istitnaha kamida adawaadka ah. wax lagu khasiiso istitnaha kamida ah. marka istitnaha marka wax lagu khasisayo laakiin waa inuu kalaamka la socdo kalaamkii hore inuu la socdo ama inuun majliskaas dhexdiisa iyadoon majliskii lagu kala kicin wixii istitna oo lala yimaado waa la fahmi karaa warkii hore inuu la socdo lakin haddii hadal hadda la dhaho berino ilaa kadaa la yiraahdo taas iyada warkii shalay waa dhuma ayb hadda halkan rasuulka calayhi salaatu wasalaam geedahoo dhan uu xarimay isla meeshii cabaas bnu cabdilmualib wuxuu ku yidhi ila lidkhira yaa rasuul allah nabigin ila lidkhira marka ilaadan inay la socoto warkii hore waa iska cadyahay ilaa majliski baa la joogaan mutafaqun caleyh xadiid bukhaari muslim baa soo saaray can cabdillahi bni zayd bni caasimin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam qaal rasuulka waxau yihi ina ibraahiima ibraahim xarama makata maka ayuu xarimay wa dacaa liahlihaa ehelkeedana waa u duceeyey wa inii aniguna xaramtu lmadiinata madiine ayaan xarimay kamaa xarama ibraahiimu ibraahim sida uu xarimay makata mako wa inii dacawtu wa inii aniguna dacawtu alla ayaan baryey fii saaciha suuskeedaan u alla baryey wamuddihaa iyo mudkeeda bimilay maa dacaa bimilina waa mila maa dacaana waa jirta intuba waa riwaayaad jira maaha laxnin riwaayadan marka bimilay maa dacaa ibraahimu liahli maka muslima iskale mida iyadana oo weliba riwaayada muslim waxaa ku jirta bimilay maa dacaa bihi ibraahimu liahli maka na riwaayo kalena mila maa dacaa bimilaahi maa dacaa bihi ibraahim wa inii aniguna dacawtu allaan baryey fii saacihaa suuskeeda umudihaa iyo koombadeeda bimilay maa dacaa bimilay maa shay labadii labalaabkiis oo kale dacaa ibraahimu ibraahim uu baryey alla subxaana wa tacaala ugu baryey liahli makata reer maka ugu alla baryey muttafaqun caleyh waana wixii reer maka nebi ibraahim oo ugu alla beriyey labalaabkeed ayaan aniga inuu alla mudka iyo iyo saaca reer madiine aan ugu alla beriyey ayb xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya maka inay xaram tahay madiinana inay xaram tahay saasuuna sheekh u keenay marka xaramka marka labada xaram waa maka iyo madiino midka hore wuxuu yihi marka ina ibraahim xarama makata riwaayo kale waxaa jirto bukhaari ku sugan ina allaha xarama makata dhahayso alla maka u xarimay halkaana ibraahima xarimay baa la leeyahay waa tawjiiheedo isku sahlan yahay macnaa waxay tahay ina ibraahima xarama makata ibraahim xurmadii maka ayuu muujiyey asaa dadka u sheegay oo dadka gaarsiiyey arag cumarka allah iskale taxriimka ilaahay baa iskale ama ibraahim isaga uu taxriimkiibuu dadka u bayaaniyey oo u ogeysiiyey ee uu dadka u muujiyey macnaha laga macneeya waxaa kaloo marka lagu macneeyaa sidoo kale ina ibraahiima ibraahim xarama markasta markau xarimay biamri illaahi buu ku xarimay amar alla ou siiyey buu ku xarimay iskama xarimin isaga maxaa yeele bani aadamka taxriim iyo taxliil iskama laha taasaa la ogsoon yahay dabcan marka rusushana waxbay xarimaan dabcan waxna waa xalilaan laakiin biamri illaahi bay wax ku xalilaan kuna xarimaan wadacaa liahlihaa ehelkeedana waa u alla bariyey oo reemata ga alla u beriyo id qaala ibraahimu rabbi ijcal hada baladan aamina warzuq lahu min asamaraati man aamana minhum billahi walyawmi alaakhir qaala wansafara faumaticuhu qaliila uma addaruhu ilaa cadaabi nnaari yabisa lmasiir ayb wainii xaramtu lmadiinatana waa la mid oo ah nebigana madiina oo xarimo biamri illaahi buu ku xarimay amar alla unbuu ku xarimay madiina iyadana marka inay xaram tahay halkan laga qaadana marka xaram saddexaad ma jiro sharciga dhexdiisa xaram saddexaad ma jiro labadan xaram hadaad xaram naqo maki madiina baytlmaqdis iyaga ka waran marka baytlmaqdis xaram ma aha masjidkeedaa barakaysan masjid laqsaa baa barakaysane xaram ma aha isaga xaramku maxaa yeelay waxaa weya axkaamo saas daraadeed eh, dadka qaarkood waxay kuleeyihin baytlmaqdis thalit lxaramayn labadii xaram kii saddexeeyey marka thalit lxaramayn ma aha bictibaari inuu xaram yahay thalit uma aha saga laakin min xaysu lbaraka xagga barakada iyo fadliga waa meesha saddexaad way marka xagga barakada iyo fadliga amaa xaram laguma idlaaqi karo shay sharciga uusan xaram ku sheegin xaramka makaad iyo midka madiinaadna waa kala duwan yihiin axkaamay ku kala duwan yihiin axkaamtay ku kala duwan waxaa kamid madiina geedaheeda waa la goy karaa ugaar ugaarkeeda waa waa la waa la ugaaran karaa hakada ugaarkeeda la ugaaran karaa geedaha maaha ugaarkeeda waa la ugaaran karaa qodaxdeeda waa la goyi karaa waxyaabahaas iyado marka waa lagu samey karaa dabcan taasaa ibn cabdilbari istiyaarka uu kuu sheegay waxaa iyadana la raaciyaa xadiidka qaarkood meesha la yaraha wej oo daaif waadi ku yaalla ugaarka meeshaas saydu wejin meeshaa weji layraa ugaarkeeda iyadana in laga ugaarsado waa la xarimay axaadiid noocaas oo kale iyadana waa la sheegaa oo soo aroortay naam marka adu maka iyo madiina waa kale xagga xurmada waa ku kala waawen yihiin makaa aada u xurmo weyn sababtoo maka ugaarkeeda baadideeda qodaxdeeda lama taaba karo laakiin madiina qodaxdeedana waa la goy karaa Eh, sidoo kale eh, eh, wixii ku dhumana waa la qaado karaa oo hal sana haddii la naadiyo soddon mee qofkaa milki karaa wacan cabdillahi wacan caliy bn abi aalibin radia allahu canhu qaal qaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu yihi almadiinatu madiina xaramun xaram weeyaan maa bayna cayrin buurtaas cayr la yiraahdo ilaa hawrin ilaa buurta tawr layraa inta udhaxayso waa xaram xadiidkan isa marka waxaa laga qaadana taxdiidu xaram lmadiina madiine xaramkeeda xaramka madiino xuduuddiisa xuduuddiisa waxay ka bilaabataa labadaas buurood ay udhaxaysa almadiinatu xaramu maa bayna cayrin ilaa tawr labada rawahu muslim muslim baa marka xaramka iyo masjidka furuq baa udhaxaysa dabcan almasjid الnabowi masaajidka nabiga calayhi salaatu wasalaam xilligii nebiga waa yaraay gadaal dambe waktigii cumar waa la waasixiyey waktigii cusmaan waa la waasixiyey haddana waaba aadaa loo sii waasiciyey masaajidka nebiga meel alla meesha ou gaaro oo waasicin uu ku gaaro salaadtiisa waa kun oo fadiiladii nebiga ku sheegay wuxuu ku idlaaqay nebiga uu ku sheegay masaajidka xuduud uma sameyna nebiga calayhi salaatu wasalaam kullamaa marka masaajidka uu ziyaado ninkii ziyaadadaas ku tukado ziyaadadu waxay la xugun tahay asalkii hore unbay la xugun tahay sheikhulislaam ibnu taymiyana saas ayuu ishaara culamada dhanna saasay ishaarayaan cumarna waaba laga wariyey oo masaajidkan hadduu sii socdou fido ilaa iyo sanco ou gaaro saa unbaa ajrigiisu iyo xurmadiisu ahaanay cumar radia allahu canhu nacam laakiin xaramu lmadiina marka laga hadlayo madiina intay xaram ah xaramka madiina waa labadan buurood nabiga xadiyey sal allahu alayh ali wasalam hadday magaaladu weynaato oo labadii buur xaggay xagga u dhaafto meelaha labadaas buur ka shisheeyo xaram lama dhaho intaas ma fahamteen sababta waa maxay ibraahim sababta waa maxay a ah, taxdiidka nabiga sala allahu alayh waali wasalam marka xaramka nabiga waa xadiday laakin masaajidka ma xadiday nabiga sala allahu alayh ali wasalam marka masaajidka ziyaadadii lagu sameeyo xilliga ou noolaay inta ka badan ee lagu sii daray oo maadaama dadku kulama ay bataan waala waa la weyneeyaa xukmu ziyaadati xukmu lasli ziyaadada xukunkeeda asal xukunkiisoo kala amaa xaramka laakiin waa xadidan yahay maa bayna cayrin ilaa tawb riwaayada muslim uu qaatay riwaayada bukhaari waa ka tegey riwaayada bukhaari wuxuu uga tegay bukhaari isaga buurta labaad ma magacaabin oo wuxuu yidhi almadiinatu xaramun maa bayna caa'irin riwaayo saas yii riwaayo kalena maa bayna cayrin ilaa kada ilaa kada riwaayaadka bukhaari buurta buurta labaad ee thawr ma aysan magacaabin riwaayada bukhaari sidaa darteedu ka leexday ibnu xajaro riwaayada muslim uu u degay midda muttafaqun caleyhi ama midda bukhaari waa ka tegay wuxuu aaday midda muslim sababta waa maxay sababta u aaday waa maxay ziyaadada thawr buurta thawr oo tacyiinu tacyiinu thawr eh, buurtan thawr cayinitaanka la cayinay daraaddeed ayb culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen buur oo thawr la yidhaha madiina maba ku taalay bal kaaru thawr makaw ku yaalahay meeshaan fiirsada buurta thawr la yidhaha makay ku taallahay oo bacd alculamaa oo waaweyna weliba inkirto waxay dhaheen madiine buur thawr la yidhaha ku taallay wa inamaa thawr jabalun fii maka buur maka ku taal waa godkii nebiga uu ku dhuuntay markuu hijrada usoo socday taasay dheheen laakin wuxuu yihi ibnu xajar ahbata abuu muxamed ahbata abu muxamed cabdisalaam albasri wuxuu sheegay uu yihi sida almuxibu dabari uu ka xikaayoonayo almuxibu dabari ayaa wuxuu yihi ahbata abuu muxamed cabdisalaam albasri ana xidaaa uxud uxud ku-aadankiisa madiine marka la joogo dhanka uxud can yasaarihi dhankiisa bidix uxud meesha ku aadan bidixdeeda waxaa ku taallo yidhi marka jaanixan jaanixan ilaa waraa'ihi dhanka bidix marka la aado gadaal xogaa yar loo soo baxo waxaa ku taallo yidhi jabalun sagiirun buur yar yuqaalu lahu thawr la yidhaahdaa ku taallo yidhi wa akbara anahu takarara waakbara anahu takarara su-aaluhu canhu liawaa'ifa min alcarab wuxuu leeyahy carabtii hore qaar carabta kamidana aad baa buurtaas marka ay kusoo noqnoqotay su-aashii su-aashii su-aasha buurtaasaa soo noqnoqotay oo in badanoo marka dawaa'if alcarab mida kusoo noqnoqotay ay alcaarifiina bitilka alardi wamaa fiiha min aljibaal su aalahaasaa marka soo noqnoqday fakullun akbara marka ana dalika aljabala ismuhu hawb su-aashiis waa soo noqnoqotay dawaa'if caraba dhexdooda wixii la weydiiyeyba waa sheegaan marka oo waxay yidhaahdaan buurtaas marka thawr layraa ina buur thawr layraa inay halkaa ku taalo waa sheegaan watawaaraduu calaa dalika weliba aaday u soo arooriyeen buurtaa magaceeda yani wuxuu ujeedaa buurtan thawr layraa waa buur yar oo uxud meesha ku aadan bidix marka looga baxo xoogaa gadaal loo soo baxo buur yaroo ku taallo ayaa thawr la yiraahdaa buu rabaa inuu dhaho in badan oo dawaa'if carabta ka midana way sheegeen saasuu yidhi abuu maxamed cabdisalaam albasri muxibdi muxib almuxibu dabari baa markaas wuxuu yidhi facalimnaa ana dikra thawrin fi lxadiidi saxiixi sidaa darteed waxaan ogaanay u yidhi thawr in lagu sheego xadiidka dhexdiisa saxiix inay tahay buu yidhi nacam wa ana cadama cilmi akaabiri alculamaai bihi licadami shuhratihi wa cadami baxihim canhu sababta culimo badan oo waaweyn ay u inkirtayna ay tahay in badan oo culimmada waaweyn waxay u inkireen ama ay u gara waayeen buur yar waay buurt buur caana ma aha licadami shuhratihi wacadami baxihim canhu mana baarbaarin labau ku cileeyey marka waxyaabaod waxyaabaha culimmada waaweyn ay u inkireen imaa inaysan baarin oo aysan si fiican u baarin iyo imaa in buurtaan maadaama buur yar ay tahay mashhuur mashhuurna aysan ahayn oo aysan caan ahayn labadaas sabab dartooda uga jaahil ahaadeen oo ay yani ay kasi waayeen bidalika lidaalika saa darteeda u inkireen marka buur sawr layiraa inay madiina ku taala baxtiga khulaasadiis marka waa maxay buurtan sida muslim uu werinaayo laba buurood ayuu xaram u udhaxeeyaa oo madiina un agaarahooda ku yaalaan cayr iyo tawr labadaas buurood buurta labaadaa laga murmay bacdi alculamaa ay dhaheen ma jirto buur tawr layihaha madiine kuma taallo almuxib adabari abuu maxamed cabdisalaam albasri wuxuu kasoo guuriyey in dawaa'if min alcarab ay kasoo aroortay buur tawr layihaha inay meeshaas ku taallo uxud agtiisa oo yah marka dee cadamu lcilmi cilmi ma ah qofka hadduu yiraha sheegaas ma ogi aniga ama laga yaqaan uu yihaahdo nin yaqaan hadduu yimaado man calima xujatun calaa man lam yaclam qofkii wax og unbaa warkiisa la yeelaya marka riwaaya muslimna sababta u keenay ibnu xajar sidaas weeyaan baabu sifati alxaji xajkii sifadiisii buu ah caddaynteeda wa dukuuli makata iyo maka gelitaankeeda sida maka loo gelaayo iyo sida loo xajiyo xajkii hadda waa kusoo jirnay laakin waxaan ku jirnay shuruuddiisii iyo <clears throat> muxaramaat lixraam iyo lixraam lama gudagelin laha halkan marka xadiidkan uu ka bilaabayo wuxuu ka gelayaa xajkii nabiga calayhi salaatu wasalaam se u xajiyey min bilaaw ilaa dhammaadu sheega kadibna waxyaabo yaryar oo wuxuu ku geli doonaa iyadana aada ugu saabsan baabka can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma waxaa laga wariya ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka xaja waa xajiyey fakharajnaa waan baxnay macahu nebiga maciisa aan baxnay xataa intii ataynaa aan ka imaanay dalxulayfa buurta dulxulayfa waxaan ujeedaa meesha dulxulayfa la yiraha fawaladat waxaa dhashay asmaa asmaau bintu cumaysin ayaa dhashay imra'atu abibakar waa abubakar xaaskiisa faqaala waxa uu yidhi iqtada nebiga sal l ly slam iqtasilii qubayso wastakfirii meeshana maro dhexda ku xiro wastasfirii maro dhexda ku xiro bithawbin maro wastasfirii yani meesha waxaad ku gufaysaa ood ku xirtaa bithawbin maro wa axrimii ee xarman xadiidkan awalan xadiidu jaabir a sifatu xaji nabiy sal l slam waa xadiid dheer waayo muslimaa wariyey bukhaari ma warinin waa xadiidkan marka waxaa la yidhaahdaa sifatu xaji nabiy sal l slam xadiidka kusoo arooray waa bilaabay markay madiino kasoo tageen ilaa iyo nebiga nebigu xajka dhameeyey ku sheekeeyey jaabir ibn cabdillah ismaa bintu cumays qofkay si kale udhigan tahay waa khalad waa fatira xadiidkan jaabir xadiidkan waxaa la yihahda wuxuu tilmaamayaa sifatu xaji nabiy sal l salam waana xadiidka sheekh alalbani oo u qaatay kitaabkiisa xajatu nabiy sala allahu alayh ali wasalama kamaa rawaaha jaabir kitaab uu ka alifo xadiidkan duruqdiisa iyo ziyaadaadkiisa iyo kitaab weyn uu ka alifo markii dambena manaasik alxaji walcumru kasoo gaadiyey midkaas kitaab marka aada u qiimo badan oo kaga gaabintaas uu gaabiyeyna gaabin aada u qiimo badan waa aada u faa-iido badan daliilna u ah qofka xaajiga ah haddou ama muctamirka hadduu laazimo ama u wax ka ogaado xadiidku marka waa dheeryahay waxaan samaynaynaa marka hal mar un baan maraynaa meel walbana faa-iidada ku jirtana waa tilmaamayna insha allahu tacaala wuxuu yidhi marka jaabir ana rasuula llahi sala ly slam nebiga xaja waa xajiyey sanadkii tobnaad waaye sanadka uu xajiyey fakharajnaa macahu nebiga maciisaan baxnay xataa ataynaa ilaa an ka nimi dalxulayfa dilxulayfa oo meesha dilxulayfa la yidhaahdo nebiga ka xarmaday miiqaatu ahlilmadiina inay meeshaas tahayna waa soo sheegnay <clears throat> fawaladad waxaa dhashay oo halkaa ku umushay asmaau bintu cumays ayaa dhashay moxamed ibnu abi bakaray dhashay moxamed ibnu abi bakaraa dhashay markaas fa qaala waxau yihi nabiga iktasilii qubayso wastadfirii bitawbin maro dhexda ku xiro oo meeshii yani in maro dhexda ku xiro ayb oo meesha maro ku gufay istadfirii waxaad ku xirtaa ama ku gufaysaa hoosta bitawbin maro ku gufay wa axrimii xarmo xajkiina xarmo halkaa waxaa laga qaadanaa naagta xaaidka ah iyo midda nifaas ka qabto xajkii waa xarmo kartaa dhawaaf bis unbaa loo diidan yahay iyo sacyi dhawaaf iyo sacyi baan loo ogolayn inta kale waa qabanaysaa shaqada saa daraaddeed marka haddii iyadoo xaa-ido ah iyo ixraamka waqtigiisa ay isku soo aadaan qubays iyo xaysa waa qubaysanaysaa meeshii waa daboolaysaa waana xarmanayna ayb oo qubayska noocan oo kale ah, waxaa la yidhahaa gusl lixraam qubayskan waxaa weeyaan waa qubays oo ixraamka loogu talagalay ee ma aha qubays ay ku dahaaro qaadanaysa ma aha waxay dahaaro qaadataa weliba dhiiggii kama goyin sidaa ha ufahmi mustajir wasallaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabiga waa tukaday fi lmasjidi ey masjidi dilxulayfa masaajidka dilxulayfa oo nabiga ku tukaday uma markaa dabadeed rakiba wuxuu koray alqaswaa hashiisii qaswa magaceedu ahaayo xataa intii idastawad bihi xataa intii ida stawat bihi ay kala sara martay isaga cala albaydaai baydaa lmadiina madiina meesheeda baydabaydaa meel magaceeda waa baydaa ilaa ay ka sara martay ka kor martay ahalla nabiga sala allahu alayh ali wasalam waa sawdeeyey waa qayliyey bitowxiidi buu ku qayliyey labeyk allahuma labayk labeyka laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka wlmulk laa shariika lah sidaasuu kusoo wareeyey marka uu ku qaydiyey halkan marka jumladan waxaa laga qaadanaa inta aan la xarmanin ka hor hadday salaad kugu soo toosto inay fiican tahay in la tukado oo ixraamku salaad khaasa male isaga oo la yidhaha salaatu lixraam ma jirto ee nebiga sala allahu alayh ali wasalam halkaas ayaa salaad farada iyo waxaa isku soo toosay waktigoo xarmanaya hadday isku toosaan khayr waa marka oo inaad marka meeshaa ku tukatid haddii masaajid aada ka xarmanaysana taxiyatulmasjidkaaga taxiyatulmasjidkaaga iyo ixraamka inaad isku aadiso oo markaad tukato kadib xarmashadii inaad bilowdo markaas xataa ida stawad bihi cala albaydaa-i xataa intii goortii ida stawad bihi ay kala sara martay nebiga hashiisa cala albaydaa-i buur meeshaa baydaa la yidhaha korkeeda ahalla bitawxiidi buu ku dhawaaqay tawxiid marka nebiga qaabkii oo hadda u dhawaaqay wixii uu xirtay waa anagii kasoo hadalnay marna labayk allahuma qaar waxay werinayaan labayk allahuma bixajatin inuu yii xaj keligiis inuu xarmaday qiraankana inuu markii dambe ugu bedelay oo markii layii salli fii hada alwaadi lmubaarak waqul cumratan fii xaji oo markii dambe uu qaarin noqday taa iyada ku laalaaban mayno ahalla bitawxiidi tawxiid buu ku qayliyey nabiga sal l l slam oo muxuu yihi marka labeyka ku ajiibay oo ku ajiibay labeyka marka waxaa weeyaan waa labaa oo idaafo oo tasniya daahirka uga eb lagu idaafeeyo labeykana waxay laasimtaa iyada idaafo waxyaabaha ay ka mid tahay kelimaadka laasimo idaafada labeyka marka hadda looma jeedo waxaan ujeedaa labeyka waxa loo waa ku ajiibay kaafkaasa loo adeefiyey waana iyadana lafdi mufrada magacaas iyadaa lafdi mufrad ah kaaf marka damiir oo kaafkan waa loo adeysiyey marka macnuhu ma aha in loo jeedo laba maran ku ajiibay ilaahu ma aha waxaa weeyaan ku ajiibay oo ku ajiibay ijaabatan bacda ijaabatin waxay lamid tahay uma arjic ilbasara karatayni yanqalib ilayka albasaru khaasian wahuwa xasiis yani waxaa loo jeedaa waxa ay tahay ku celceli waayo maanta dhan ee laba mar keliya feeri ujeedadu maaha labayk allaahuma ilaahu ku ajiibay oo ku ajiibay labeyka ku ajiibay laa shariika laka laa shariika ku lagula wadaajiya cibaadada laka adiga kuuma sugnaanin labeyka ku ajiibay ina alxamda ammaan oo dhan wanicmata nicmo oo dhan laka adiga kuu sugnaatay walmulka boqortooye laa shariika mulkiga iyo nicmada iyo cibaadadada mid lagula wadaajiya adiga laka adiga kuuma sugnaanin waxay isugu jirtaa tawxiidka talbiyada waxay isugu jirtaa tawxiid arububiya iyo tawxiid aluluhiya labada waa ka muuqdaan meeshaan labayk allahuma labayka labayka laa shariika laka labeyk qasadkaaga allaad ku midayne oo cibaadada ah sidoo kale xamdi iyo nicmana allah u sugtay rubuubiyadiisa marka min tamaami rububiyatihi waxaa kamid a ah in mahadoo dhan iyo ammaan oo dhan isaga ay ku dhammaatay sababtoo ah mahadda alle iyo ammaanta alle ou leeyahay muxuu ku mutayna afcaashiisau ku mutay afcaashiisa ku muta tawxiidul lasmaa wasifaatna kama tagano sababtoo ah xamdiga ilaahay wuxuu ku mutaa afcaashiisa iyo wuxuu ku mutaa iyo daatadiisa wanaageeda sifa sifaadkiisa wanaagooda nacam iyo dhamaystirnaantooda xataa idaa ataynaa xataa intii idaa ataynaa aankaan ka nimid albeyta beytka aan ka nimid istalama nebiga waa taabtay arukna buu taabtay marka waxaa ku jirtay un waxay soo tageen Eh, dulqacda aakhirkeeday tagee ay soo tageen afartii dulxijiyay imaadeen marka eh, maka ay soo galeen xataa intii ataynaa aan ka nimid albeyta kacbadii aan ka nimid istalama arukna istalama nebiga waxau taabsaday arrukna ruknigii xajarul waa inuu taabtay kacbadii markau soo galay masjidulxaraamka uu soo galay nebiga sal ly slam wuxuu ka soo galay baabu bani shayba albaabka la yihaaha maya maya hataa at xataa idaa atayna albeyta istalama rukna faramala talaatan ka bacdi nin oo si kale u dheh idin kale hormariyey ya xataa idaa atayna albeyta xataa intii idaa atayna aan ka nimid albeyta kacbadii aan ka nimid istalama arukna istalama nebiga wuxuu taabsaday arrukna xajarul aswadkiibau taabtay marka nebiga markuu kacbada soo gelaya albaabka uu kasoo galay baabu bani shayba albaabkaasuu kasoo galay marka saasaa sunno ah in laga gala halkaa faramala halaatan saddex buu nebiga rucleeyey wamashaa arbacan afarna waa socday dawaafkii waay marka markuu soo galay xajarul aswadku isku aadiyey waa taabtay xajarul aswadkiibuu istilaamay uma kadib dawaafkii oo halka xajarulaswadku ka bilawdaa dawaafka marka dawaafka wuxuu ka bilaabana xajarul aswadka hadduu qofka marka taabo karo ama dhunko karo saddex xaalo waayo imaa inuu dhunkado hadduusa dhunko karin inuu taabto haduuta markaa uu gacantiisa dhunkado haddii uunan taab taaban karin inuu ul ku taabto usha uu dhunkado tan afaraad haddii intaas aadan yeeli karin dhagaxaad isku aadinee bismi illahi allahu akbar gacanta markaa ma dhunkanaysa sababtaa ah ma taabanin dhagax saa unbaa ishaara haddaad ishaarto dhunkasha ma jirto markaasaa marka dawaafku saa uu ku bilaabana faramala halaatan saddex buu rucleeyey wamashaa arbacan afarna waa socday waa dawaafkii waay toddoba soomaa dawaafki marka saddexna waa rucleeyey afarna caadi buu u socday uma ataa maqaama ibraahiima ayuu yimid fasallaa waa tukaday nebiga maqaama ibraahimkiibuu ku tukaday laba ragcuu ku tukaday marka markuu dawaafka dhamaystay xajarulaswadka uu ku dhamaana dawaafkeed ayuu dhanka maqaamu ibraahim ka aaday isagoo akrinaya watakiduu min maqaami ibraahima musallaa ayb uma ataa maqaama ibraahima weyn fasallaa waa tukaday uma rajaca ila rukni ruknigiiba u laabtay fastalamahu waa istilaamay waa taabtay halkaan iyadana waxaa ku jirto haddii dawaafka oo la dhamaysto waxaa sunnaa in laba ragco maqaam ibraahimka lagu tukada laba ragco maqaam ibraahimka hadaashiisa in laba ragco lagu tukano marka labadaa ragco meesha lagu tukanayo qasab maaha inay maqaam ibraahimka gadaashiisa ku aadan ay noqoto meel walbood uga tukata xaramka ama masjidulxaraamka waa kugu ansaxaysaa labadaa culimadana waa ku ijmaaceen masalada iyada sida ibnulmundir uu sheegayo uma rajaca ila rukniga usoo laabtay ayadana ku jirta markuu maqaamu ibraahimka markuu ku tukaday rasuulka sal l slam gadaashiisa wuxuu aaday zamzamka biyihii zamzamka ayuu soo cabay waa soo laabtay dhagaxiibuu markuu yimi yani halka aan ku socono waxa weeyaan wixii ziyaada ah oo xadiiska hadda aan lagu sheegin laakiin axaadiis kale ama duruq kale looga sheegay iyadana marka waa si sharx ahaanan ugu darayna markuu biyihii zamzamka ah soo cabay uma rajaca ila rukniba usoo laabtay fastalamahu waa istilaamay biyaha zamzamkeeda fadaa-ilha kusoo aroortay oo nabiga sal ll ly slam uu yidhi inahaa dacaamu ducmin wa shifaa suqmin jiro daawadeed waay cunto marka la cunana oo cuntoo kale booskeeday taagan tahay ayb waxaa kaloo nabiga sal ll ly slam uu yihi xadiid xasan ah maa u zamzama lima shuriba lahu biyaha zamzamka waa wixii loo cabay qofka marka inuu niyo fiican u cabo marka ayaa la sumeeyaa uma kharaja nebigu waa baxay sala allahu alayh ali wasalam min albaabi albaabkuu ka baxay ila safa ayuu aaday safiya marwo masaajidkan bay hadda ku dhex yaalaan kama baxsana meel masaajidka banaankiisa ama ah masaajidka dhexdiisiibu aha uma markaa dabadeed kharaja waa baxay min albaabi buu ka baxay ila safaa buu aaday buurta safaa buu tegey falamaa danaa markuu u dhawaaday min asafaa safa uu u dhawaaday qara'a nebigu wuxuu akriyay ina safaa walmarwata min shacaa'ir illah aayaddaasuu akriyey markaasuu yidhi abda-u waxaan ku bilaabayaa bimaa bada-a allahu wuxuu alla ku bilaabay bihi maagaba wixii alla uu ku bilaaban ku bilaabaya muxuu ka wadaa socodka saciga bayna safaa walmarwa maadaama alla ina safaa walmarwata uu yihi safadan ku bilaabaya marka ani socodkan ka bilaaba faraqiya safa buurtii safa ayuu koray xataa ra-a albeyta ilaa uu beytkii ka arkay marka waxaa sunna ah qofku markau akriyo aayaddan ina safaa walmarwata min shacair ilaa u dhameeyo buurta inuu koro marka meel yaroo taag yar waa taaggaas inuu koro taaggaa marka hadduu fuulo kacbadii waa ujeedaya kacbadii sida badan oo qaalibka waa arkaya ayb marka fastaqbala alqiblata qibladuu soo qaabilay xataa raa a albeyta fastaqbala alqiblata wuu soo qaabilay fawaxad allah allou waxiday xajka oo dhan waa wada tawxiid haddaad fiirisaan fawaxad allaha allou waxiday wakabarahu allo weyneeyey wa wuxuu yidhi laa ilaha ila allahu waxdahu laa shariika lah laa ilaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu alla maahani waxdahu xaalou yahay keligiis laa shariika ku la wadaaga cibaadada iyo rubuubiyada iyo magacyada wanaagsan ee tilmaamihiisa mala lahu isaga uma sugnaanin lahu lmulku lahu isaga keliya ayaa almulku boqortooyada ay usugnaatay walahu isaga keliya alxamdu ammaan oo dhan ay usugnaatay huwa isaga calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa qadiirun kii awoodo way laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ila allahu alla ma ahani waxdahu xaaluu yahay keligiis anjaza waa fuliyey wacdahu ballantiisii wa nasara waa u gargaaray cabdahu addoonkiisa wa wahazama alaxzaaba axzaabtiina waa jebiyey waxdahu xaal uu yahay keligiis sidaan marka waxaa la sunneeya in adkaartan la akriyo markaad sii korayso ina safa walmarwa akrinay markaad korto qibladaa usoo jeesanay haddaad beytka arki kartood kacbada ujeedi karto waa fiican tahay markaad kacbada usii aada u jeedo ayaad ducadan akrinaysaa laa ilaha ilah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku lahu lxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir laa ilaha illa lah waxdah anjaza wacdah wanasara cabdah wahazama alaxzaaba waxdah intaas qofku marku wuxuu linafsihi xadiid kale kusoo aroortay waa ducaysanaa qofka haddana mar labaad uu ku celinaa iyadoo kale markau dhammeey haddana waa ducaysanayaa mar saddexaadoodana ku celinayaa markaasuu socodka bilaabaa ayb uma dacaa waa kan xadiidkan kanba ila ku jirtay uma markaa dabadeed nebiga markuu intaa yidhi dacaa waa ducaystay bayna daalika intaa dhexdooda intaas dhexdooda waa ducaystay halaata maraatin saddex jeeroo ducaystay oo saddexda jeeroo lagu celinayo kal walba la ducaysana uma nazla ila almarwa marwa ayuu usoo degtay marka uma markaa dabadeed nazala nebiga waa degay ila almarwa buurta marwa la yiraha ayuu usoo degay meesha marwa xaggeeda xataa intii insabat xataa insabat ilaa ay ku shubanta halkaa ku shubmeen xataa intii idaa sacida gumadood oo yani meeshii sinayd ou dhaafayo ou marka labadiisiiood marka ay bilaabeen inay koraan ay buurti kale xagga kale yani waxaa waya safow kasoo tegay rasul sal l slam ducooyinkan marka waa soo degay markuu soo gaaray toga labada buureed marka sidaan oo kale waay sidaas markuu soo gaaray tii safa usoo degay ee uu dhaxtanka uu ku yimid meesha marka dhexe waxaa weeyaan meel siman oo iyadana isku siman oo korna laga jiro dhinacaana kor ahaan looga jiro meeshaas markuu soo gaaray nebigu waa rooray sala allahu alayh waali wasalam ayb halkaa marka waxaa la sunneeya in qofka uu ordo marka wax yar waa inta uu ordaayo ma badno calaamadaana ku dheganba hadda waxyaabahaas oo dhan waa iska hadda macaalim aada u muuqmuuqata maaha laakiin waa la muujiyaa calaamadaa lagu muujiya ayb uma nazala waa degay ila lmarwa marwa xaggeeda usoo degay xataa insabat qadamaahu ilaa labadiisa gumadood ay ku shubmaan fii batni lwaadi waadiga calooshiisa yani meesha siman waayo oo aan oo aan buurta aan ahayn ama dalcadda aan ahayn sacaa nebiga waa rooray meeshaa markuu soo gaaray xataa idaa sacdataa ilaa ay fuulaan labadiisii eh, gumadood mashaa buurtii yani uu gaaray mashaa meesha u ka goy waadigii lagu ordaay u ka gudbi mashaa nebiga waa socday ila almarwa marwa xaggeeda u socday fafacala sidaasuu ku sameeyey cala almarwati marwa korkeeda kama fafacala cala almarwati marwa korkeeda wuxuu ku sameeyey kamaa facala cala safa safo korkeeda wuxuu ku sameeyey waa maca marka wuxuu safo korkeeda lagu sameeyey ducadii laa ilaha illa waxdahu laa shariika lahu saddex jeer oo ducooyin oo udhexaysiinayo intaas way wax kale maaha ayb waa soo degayaa marka marw fadakara alxadiida buu sheegay wa fiihi waxaa ku jirta xadiidka fadakara alxadiida dambe wax badan buu ka tegay ibnu xajar qisada sida marka maxaa kaaga dhiman hadda markau safasaa oo uga tegay marwo uu tegay hal ayuu tirsaday marwow haddana kasoo degay markau marwo ducooyin kusoo akriyay kadib waa kasoo degay markuu soo gaaray meeshii toga calooshiisa waa rooray haddana nacam cabaar markuu orday saf wadana sii koray labow tirsanaa marka saci bayna safa walmarwa toddoba way toddobada see loo tirina safa laga bilaabo ilaa marwo la taga hal way markaad haddana marwo kasoo noqotood safo timaada laba way saas u soconayna dadaa ay yeelaan marka afar iyo toban ay sameynayaan waxay u maleeyaan safa markii laga tago marwo la aado lasoo laabto safa lagu soo laabto ay hal ka tirinayaan waa nooga marka qofkaasna al meesha waa isu dheertahay mmarkama isu dhowa marka taana waa khada-aas marka bacdi lculamaa baa ku dhaceen Ah, khalad ay marka bacd alculamaa oon xajinina ku dhacay say culamaduba leeyihin waxaan umalaynaya inuu ibn xasmi oo ahaa khalad eh, marka toddobada nebiga tirinaas asaci bayna safa walmarwa safa markaa kasoo bilaawdo marwo timaado maxaa leedahay ko marwo markaa kasoo laabato safo timaado laba saasay usocone meesha ugu dambayso socodkaaga uu ku dhamaanayo xaggey noqone marka marway noqone toddoba haddaad tirisa marwaad ku dhamaanay laakiin ninkaas eh, noqodka dambe oo socodka iyo noqodka halka xisaabayo socodkiisu safow ku dhamaana taas sax maaha falamaa marka markay sacyiga sameeyeen waxaan joognaa qisada la socda madiina laga yimid dawaafkiyaa la sameeyey dawaafulquduum sacyi bayna safa walmar waa la sameeyey intaa markay dhacday nebiga dadka laba u kala qeybiyey wixii xoolo wado meeshaasay ugu dhamaatay iska joogaan ay ixraamkooday baaqi ku noqonayan wixii aan xoolo wadinna wuxuu ku amray inay xalaaloobaan oo timaha iska xeeraan marka hadda dadka xajka aadaayo tamatucaasa uu fadli badan hadda qaabka lagu socdo marka la fiiriyo ninka tamatucaaya marka waxaa waajib waxaa laga rabaa markau dawaaf iyo sacyi sameeya meeshaan joogo tinta inuu iska iska gaagaabiyo hadduu xajku soo dhow yahay leanna maxaa xajku iska xeeraan ogta waa inuu wax u reebo xeeridii dambe inuu wax u reebaa taqsiirkana waa soo aroora sunno waa ra'yi ma ahna marka inuu gaagaabsadana waa le inuu iska xiirana waa leey haddii xajka ay muddo ka dhiman tahay qofku sii hormar oo kale inuu iska xiraa haduu ogyahay inay usoo baxayan intaadana ay soo baxayso ayb intaa marka ninkii isxiiray waa xalaalooba darkiisa waa iska bedelaa waa bedelana hadduu nin yahay naagta iyada tinta xiri goyni qadra unmula ayay jaraysaa ay goyni intaa marka qofku waa iska xalaal wuxuu sugaaya yawmu tarwiya marka maalinta sideedaad oo xajka loo baxaayo ayuu sugaya ninkii mufridka ahaa iyo qaarinkana ma isxiirayn ayaga baaqi ahaanayn marka xajkay sugaayaan laakin waa muxrimiin waay dadka wax kastoo muxrim xaaraam ka ahaa iyaga xaaraamay ka yihin falamaa kaana yawmu tarwiyati marka meeshaasu kaaga sii wadaya hadda marka falamaa kaana yawmu tarwiyati tamatucan kasoo qaada adiga waa xalaalowday yawmu tarwiyaa la gaaray falamaa markii kaana ay ahaatay yawmu tarwiyati maalintii tarwiyada waxaa lagu ximaa aroorka maalintiisa waa aroorka waagi hore marka biyaha lasii arhoora jiray dadka xujeeda marka mino iyo musdelifo iyo carafaad ay u socdaan biyo male waa lasii dhaansana biyi qofka usii isticmaali lahay ilaahayna hadda nicam ayuu dadka u keenay meel walba oo jidadka geesihiisa tubada iyo biyaha iska shubmayaan marka ilaahay in lagu mahadiyaa fiican oo si fiican xajka loo guto tawxiidka lagu dadaalo dadkii hore waaka nebiga asxaabtiisa waa aroora jireen biyaha iyo shan maalmood la isticmaalaya waa lasii arooraya allahu mustacaan uma daa uma eh, falama kaana yawma tarwiyati tawajahuu waxay ujihaysteen ilaa minan minay ujihaysteen asxaabtii warakiba rasuulullahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulkiina waa koray heshiisii heshiisiibuu koray fasallaa biha duhra mina ayuu duhurkii ku dukaday waalcasra buu ku tukaday waalmaqriba buu ku tukaday waalcishaaa buu ku tukaday waalfajira iyo salaada subax goorma waay maalintaasi maalintaas yawmutarwiya maalintii sideedaad waa ogood maalintaa sideedaad duhurkiiba mino ku tukaday sida fadliga badan marka waxa waaye yawmu tarwiya duhurkii inaad mino joogtid salaada duhur inaad mino ku bilaabo waa sida afdalka haddii laakiin aduu imaam ama dad aada la socoto kuwa tawjiihinayo imaam imaam haduu dadka xajisiinayo ama qof naaibkiisa ah asag unbaad raaca hadduu subax aadayo hadduu casir tagay taasaana marka asxaabta qaarkood laga weriyey marka wuxuu leeyahay sunadaasi waxay tahay in duhurkii mina lagu tukado duhurka marka wuxuu yihi fasallaa biha duhra duhru dukaday waktigiisa walcasr casr dukaday waqtiga casrka walmaqriba buu tukaday waktigiisa walcishaaa cishaha waktigiisa walfajra fajrigaana waa goorma sagaalaadkii subaxi sagaalaad bisha ay sagaal tahay la socda taariikhdan marka salaadahan duhurka iyo casirka iyo cishaha labalaba u ka dukaday waa gaadiyey fasallaa rasuululahi sal ly slama mina wuxuu ku tukaday hal salaadoo ku tukaday mina shan iyo maal midda maalinta dambe wixii duhurka iyo casirka iyo cishaha waa soo gaabiyey nebigu labuu ka laba labuu ma magarata jamci laakiin ma jiro maalinkaas yawmu tarwiya nebigu salaad ma jamcinin laakiin waa qasriyey taa ma fahamtay duhur markii la gaaray waktigiisa ayuu laba ka dukaday waa iska jooga casir markii la gaaro laba laba laba laba ka tukaday maqrib isaga walba saddexaa lagu tukanaya waqtigiisa cisho markii la gaarayna laba tukan aa iska seexday habeenkaas aggaa xaggaasuu bariyey yoomka sagaalaad ayuu marka subaxi fajarkii wuxuu ku tukaday minuu ku tukaday uma makasa waa nagaaday nebiga markuu salaadiisa wax tukaday qaliilan wax yar buu nagaaday xataa intii dalacati shamsu qoraxdii ay soo baxdo ay soo baxday fa ajaaza nebiga waa socday xataa ataa carafata qoraxda markay soo baxdo sii baxay xataa intii ataa uu ka yimid carafata meesha carafa la yihaha ilaa u ka yimid fawajada nebigu waxuu helay alqubbata teennadiibuu helay qad duribad xaal la sameeyey la dhigay la yeelay lahu isaga loo yeelay binamira meesha namira layraa loo dhigay fanazala bihaa meesha waa ku degay marka fanazala nebigu waa degay bihaa namira ayuu ku degay oo qubadiisii uu marka degay halkaana marka waxaa weya maalinta sagaalaad fajarka markuu tukaday cabaar nagaaday qoraxdu ay si fiican usoo baxday ayuu ka dhaqaaqay waa socday marka mino marka laga baxo musdelifa waa lasii maraa laakiin camal ma male markaas iyada musdelifa waa la dhaafaya carafaad ayaa marka la tegaa carafaadna marka lama sii gelayo namiro meesha la yiraahdo ayaayu ayaa lagu degaa waa sida sunnada waxaan inaadan inaan saan loo heli karin laga yaabaa awqaada qaarkood nacam ile bas iyo baabuura iyo hadda kuwadeen laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam marka laga hadlaya sifatu xajatii xajihi namira meeshaasuu ku degay rasuulka sal sl masjid weynaa ku yaal marka namira waa meesha laga qudbeeyo hadda masjidkaa marka namiro ku yaalla qeybna carafaad xuduudeedu ku jiraa qaybna carafaad kuma jiro oo dhankaanuu soo jiraa masaajidku marka wuquuf kuma ansaxayo isaga sababto haddaad istaagto qaybtii aan carafaad xuduudeeda ahayn haddaad maalinka sagaalaadka istaagto xajkaada waxba kama jiraan sababto a fii xuduudi carafa kuma jirtid saadka dhexdiisa qaybna carafaad soo gelay qaybna waxa weeyaan kamid maaha carafaad maaha saadka xuduudo ku yaalla carafaad iyo iyo iyo iyo iyo iyo eyrke iyo iyo keyrkeed ayuu xuduud u yahay marka masaajidka in la istaaga waa laga fiicaya waxaa dhici karta dadka hoos iyo inay ka raadiyaan laakiin meeshaas qofku istaago haddii uunan ka istaagin qeybta xuduudda carafo jirto hadduusan ka istaagin xajuhu faasid xajkiisu baatil uu noqonay ma la fahmataana iska jira in badan waxaa laga yaaba qofku inuusan xaj maba igu waajibo waxa ma haysta inaa isleeyihin laakiin qofku dadaas bari kartaa qof u socdaa kuu baahan waa waxyaabahan axkaamta mar walba waa layska bartaa iska jira ayb fawajada alqubata marka nebiga qubada miraa loo dhigay oo looga sameeyey meesha hadda lagu qubeeyo fawajada alqubata buu qad duribat lahu qad duribat lahu iyadoo loo yeelay binamira namira loogu yeelay meesha fanazala bihaa waa degay nebiga xataa idaa zaaqat ishamsu xataa intii idaa zaaqat ishamsu xataa idaa goortii zaaqad ay iilatay ashamsu qoraxdii ay iilatay amara nebiga wuxuu amray bilqaswaa qaswa hashiisii buu amray faruxilad lahu waa loo raray fa ataa wuxuu yimid badna alwaadi namira waadi curana waadigan waa waadi curana waa isla meeshi meesh fa ataa wuxuu yimid badna lwaadi waadi namira waadi curana ayuu calooshiisii u yimid yani dhexdiisii dhexbartankiisii uu yimid fakhadaba annaasa dadka u khudbeeyey dadka u khudbeeyey maalintaas sagaalaadka marka nabiga oo khudbeeyey sala allahu calayhi waalihi wasalam uma adana waa adimay muadinkii baa adimay uma aqaama waa aqimay fasalla duhra duhurkii buu tukaday nebiga uma aqaama waa waa aqimay muadinkii fasalla alcasra casarkii buu tukaday labalabuu ka tukaday walam yusalli ma tukanin baynahuma dhexdooda shay-an waxba halkaa markii nebiga uu namiro qubadiisii looga taagay qoraxda markii waqtiga duhurka la gaaray wax yaruu nebiga dhaqaaqay waadii curan uu tegay oo meesha un ah halkaasuu marka wuxuu ku tukaday khudbana ka akriyey laba ragcana marka uu duhurkii baa la adimay markuu khudbada dhameeya duhurkii la adimay waa la aqimay laba ragco tukaya duhurkii waa gaadiyey haddana waa la aqimay salaadii casriga uu laba ka tukay marka idan maalintan sagaalaadka ah salaada lagu tukanayo carafo agteeda duhurka iyo casirka ah waa jamcan wa qasran jamcan wa qasran lagu tukaya rasuulka sal sl salaada waa la jamciyey sababta loo jamcinayana waxa weeyaan wuquufka waqti dheer la siina salaad inay kala dhex gashaa la diidaayo salaadaadi waa hormarsatay marka salaada kugu soo dhow maxay noqonaya marka maqribay noqona waqti dheer oo qofka haystaa marka uu ku ducaysa karo ayb marka uma adana uma aqaama fasalla duhra uma aqaama fasalla alcasra hal aadaan iyo laba iqaama marka la sameeyey wala waana soo arag masa'iladan hadda kahore aadaankan uga soo hadala <clears throat> walam yusalli baynahumaa shayan wax sunnaa oo udhexeeyana ma tukanin uma rakiba nabiga waa koray xataa ata almawqifa ilaa uu mawqifkii ka yimaayo meeshii la istaagaayey mawqifkii mawqifkan marka nabiga sal l slam wuxuu yihi waqaftu hunaa anuu halkaanan istaago yihi wa carafat kulluhaa mawqif carafo xuduuddeeda o dhan meel la istaagaa korkaas aday meel walbood carafo ka istaagto wuquufkaagi waa ansaxayaa marka meeshii nebiga ku meeshii nebiga sala allahu alayh ali wasalam uu istaagay in la istaaga waa fiicantaha daba laakiin haddii la waayo inaad dadka ku dhibtood ku ariibisa maaha xataa ata mxataa ata almawqifa fajacala nebigu wuxuu yeelay badna naaqatihi hashiisa caloosheeda alqaswaa ahayd ila sakharaati meesha quruuraxa yaryar uu yaallay ayuu yeelay yani mawqifkiisii markuu nabiga sal l slam uu yimid hashiisiibuu furay waa tu'iyey marka caloosheeda waxau yeelay meesha quruuraxa badan meel marka waxaa raxma hortiisa ah quruurax lahayd dadku hadda marka imaamu nawowi wuxuu leeya cawaamta buurtay fuulaan uu leeyahy ayagoo u malaynaya meesha nebiga istaagin meeshaas waana ilal aana dadku sidaasay yeelaan oo jabaluraxma korkiisay fuulaan nebiguna meeshuu istaagay xataa meesha korkaas ma aha ayb fajacala batna naaqatihi lqaswa ila sakhraati buu yeelay wajacala xabla lmushaati wajacala nebigu wuxuu yeelay xabla almushaati dadka soconayo kulankooda meesha ay ku kulmaan waa lagu wajacala xabla xablalmushaati kuwa lugleyda oo socdo wadada ay maraanna bimacnaa dariiqu lmushaati dadka lugaynaya dariiqoodana waxau yaalay beynayday hortiisa uu yaalay marka laba laba qaab baa loo dabdiyey wajacala xabla lmushaatina waa la weriyey wajacala jabala lmushaatina waa la akriyey labadaasba waa kaas marka wuxuu leeyahay wajacala xabla lmushaati hadii la yiraha imaam nawowi y majmacahu meesha ay ku kulmaayeen meeshay ku kulmaayeen waa un meesha ay maraayeen ay ku socdaan waa isla macnuhu waa isku dhow yahay wajacala waxuu marka hashiisiiba wuxuu fariisiyey sakharaadka ayuu caloosh u saaray meesha quruuraxa leh wajacala xabla lmushaati dariiqa dadka lugeynaayo ay maraanna waxau yeelay beynaydi hortiisa u ka dhigay wastaqbala alqiblata qiblada ayuu qaabilay ugu jeestay falam yazal nabiga kama zuulin waaqifan inuu taagan yahay xataa karabati shamsu ilaahay qoraxda ka dhacdo duco u taagnaya rasulka sal l slam waxyaabaha lagu duceystay maalinkaas maxaa ugu fadli badan oo lagu celceliyay maxaa ugu fiican laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu yuxyihi wayumiitu wahuwa calaa kuli shayin qadiir maxaa nabi sal l slam afdal maa qultu ana wanabiyuuna min qabli cashiyati carafa laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lahu ila axir taasaa ugu fadli badan oo yihi galabta carafaad aniga iyo ambiyada iga horreysa wax aan dhahno marka intaa lagu dadaalo aada loo akriyo iyo ducooyinka la badsado khayr adduun iyo khayr aakhira labadaba la kulmiyo nacam ayb taa marka waa fursatulcumri qofka nacam culamada qaarkood waxay le qofku inaysa mar dambe soo marin ha karto sanadkiiba maray ku soo mare inaad ku laaban doontana lama oga qofku marka waktigiisaas maalinkaas keliya hadduu isxakameeyo waxa weeyaan marka waa waa aahaarteeda waa hela in mustaqbal wax badan ayuu ka helayaa maa marka meeshaas imaamu nawi wuxuu le qof ha istixbaarsaday markuu taagan yahay yani dad akhyaar eh, khiyaar khiyaaru khalqi illaahi inay meeshaas soo istaageen ila meeshaas dad yar ma istaagin mogta nebiga istaagay sala allahu alayh ali wasalam ambiyadii ka horreysay sida axaadiista qaar ay tilmaamayaan intii dad annaga iyo nebiga noo dhexaysay oo ahlulfadli ah meeshaas nin walbaa usoo qasdiyay ninkii awoodu heli karayba waa yimid marka meesha noocaas oo kale oo khiyaaru khalqillaahi bay isugu imaanayaan oo adiga qofkaa fadli badan mid adiga ka roon tahay mid dhexdhexaad iska ah oo adigu kula mida uu joogo qofku waxa wuxuu leeyahy marka imaamu nawowi hunaaka meeshaas ayaa tuskabu lcabaraat limaha meeshaasaa lagu shubaayo uleeyahy oo ilaahay subxaanahu watacaala loogu ooyaa oo alla subxaanahu watacaala lagu baryaa oo aada looga faa-iideysaa ayb allahu mustacaan dadkii marka hadda waa waa ku daylay qaarkood waa isku masawirayaan meeshii masawir iyo wax macasiyay ku samaynayaan meesha dhexdeeda qaar geel iyo ratiyaalay ku ijaartaan oo meesha keensadaan dadka inta korkore ka sawir ay isu isku masawiraan lacagay ku qaataan wax iska wada waa iska yaryihiin sidii loogu talagalo xaxabsanaana ayb marka waxau leeyahy wastaqbala wastaqbala alqiblata falam yazal waaqifan xataa harabat shams ilaa qoraxda ay ka dhacday marka waxaa laga qaadanaya ilaa qoraxda ka dhacday meesha waa la jooga qoraxda waa inay meeshaas kugu dhacdaa la rabaa inaad taagnaato shardi ma iska fariisan kartaa haddaad istaaga ku daasho wadahabat isufratu ay ka tagto wadahabad ay tagtay asufratu boorboorkii uu degay qaliilan waxyar xataa qaaba alqursu ilaa iftiinkii ou baaba-ay wadafaca nabiga sal dafaca xataa intii qaaba alqursu iftiinkii celay oo baaba-ay dafaca nebiga markii intaa ay sidaa qoraxda u dhacday dafaca nebiga waa soo socda waa soo shubmay carafuu kasoo shubmay oo kasoo tegey walxaal qad shanaqa isaga oo i ku ciriiriyey lilqaswaai hasha qaswaa layidhaha azimaama ciriiriyey hogaankeeda nebigu marka carafaaduu kasoo tegey musdelifo usoo socdaa markaan waqad shanaqa walxaal qad shanaqa ay dayaqa ou ciriiriyey nabiga azimaama hogaankii lilqaswaai hashiisa qaswa uu ku ciriiriyey hogaankeedii yani afafka uga xirnaa ayuu ku ciriiriyey si aysan dadka madaxa ugu dhufanin ila cariiri waa meesha mogta waana la lugayna dad badan baa marka socdo marka nabiga sala allahu alayh ali wasalam hashiisii hogaankeediibuu qabsaday markaasuu saa gadaal gadaal ugu soo ciriiriyey uma sii deynin nabiga sal l slam si aysan dadka u dhufanin xataa ina ra'sahaa heerka ciriiri ciriirinteeda uu ka gaaray xataa ina ra'sahaa madaxeeda la yusiibo ou taabanaayo mawrika raxlihi rarkiisa eh, kali eh, eh, mawrika raxlihi yacni koorihiisa meesha marka almawrik abu cubeyd wuxuu leeyahay almawriku walmawrikatu labadaba waa la akriyey huwa almawdicu aladii yusni araakibu rijlahu calayhi waa meesha qofka ratiga fuushani uu ku laabo jilibkiisa lugtiisa kusoo kusoo laabto nacam waasidata araxli idaa malla min arukuubi waxaa weeyaan meesha uu laba tafsiirba waa lagu fasiray qaadiciyaad asaga wuxuu ku macneeyey meesha qofka raakibka ah ee hasha saarani sinta ou dhigto